islaam loo dhooranayaa markaad tidhaahdo yani dadka qaarkood ay waaan fulaan baa wuxuu qawaanid ka dhahay sidaas oo markaa ku tidhaahdo sheekhu macsuum maaha hadalkaasina waa zillo waxay dhahayaan adigoo sheekhaad ka soo warartay macsuum maaha waxa weeye laba mid soo gal inaan culimada dhan intaan ka tagno adilada ka niqaashno iyo inaan markaasi qirno masaladu inay tahay ijtihaadiya oo cidna markaasi aan lagu qabsanayn yani madhabka min waxba uga dhexayn in culammada wax alle caalim yidhahda la wada aqbala iyo in eh, yacni waxa weeyaan la yidhaahdo culammada wada tuura waxba ugama dhexayn me waa jahli taas wax kastoo caalim yidhahdo ma ba caalimku wuxuu odhan karaa shay ijtihaad ahayn zallu odhan karaa zallaadkii xaggee la baryay markaa ya yacni waxaa dhici karta masaa'isha culammadu ay yidhaahdaan wada ijtihaadi maa masaladu hadday nusuus khilaafsanta ma ijtihaadi baa caalim baa wuxuu odhan karaa qowl naska khilaafsan buu odhan karaa wuxuu noqon karaa saxaabi wuxuu noqon karaa imaam wuxuu noqon karaa caalim cilmigiisa laisku waafaqsan yahay haddana maca daalik waxaa ka soo bixi karta shay mukhaalif tamaama linas ayay ka soo bixi karta iminka cabdullahi bn cabbaas waxa uu yihi laa riba ila fi nasii'a ribo aan ahayn riba nasii'a ma jirto hal hiya ijtihaadiya ajibni ijtihaadi miya riba alfadli maba jirtaba axaadiista sixaaxina waxay tilmaamaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay riba alfadli الذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح والبر بالبر والشعير riba ila haaan wa haaan yadan biyad wasnan biwasnin aacaamu biacaami mislan bimislin yacanii waxa weeyaan zalla waa jirtaa in la yidhaahdo qadiyadda markaysaga ama culammada hadalkooda wada tuura ama caalimba hadalkiisa ha naqdinin waa jahli baaliq jahli baaliq wey asaxaaba kaana yaruddu lakin yuraddu binas la bira'yi ijtihaadka ijtihaad laguma radinaayo lakin ijtihaadka waa in lagu radiyaa wax mulzam ku noqonaya ama nas ama ijmaca adamata daliil waa in lagu radiya yuraddu bidaliil adaliil fowqa aljamiic addaliil fowqa aljamiic masalada zallaadku waa jirtaa yani zallat alcaalimi zallat alcaalam waxay moodaan dadka qaarkood masaa'il khilaafiya iyo masaa'il ijtihaadiya bimacna inay tahay walaysa kadalik masaa'il badan oo culammada qaarkood ay khilaaf mareen ayaan haddana ijtihaadi ahayn oo nusuus khilaafsan laakiin caalimku cudri buu lahaa isaga nisbadiisa inay ijtihaad u noqotaa kama dhalanayso dadkoo dhan inay ijtihaad u tahay way caalimku wax mulsamku wuxuu soo gaadhay wuxuu mulsamku wuxuu xasuusan yahay waxaa dhici karta daliilku inaana soo gaarin waxaa dhici karta inuu mooday inuu daciif yahay waxaa dhici karta inuu markaa dalaaladiisa si kale uu qaato isagu wahmiyey waxaa dhici karta inuu mansuukh mooday u noqda rafcu lmalaam can ila'immati laclaam marka waxa weye sheikhulislaam ibnu taymiya uu taxriirinayo a'immadu maxay u dhacday bacdu ala'imma inay khilaafaan bacdu nusuus ya haddii la yidhaahdo qofku waa inuu ogaadaa ilaaba ilaa u naseega aanu jirin wax walba isagu xaqa markaysaga markaa uu gartaa haddii kale wuxuu noqonayaa mid dambaabaya haddii la yidhahdo waxay noqonaysaa takliifu ma laa yutaaq waxaan la kari karin qofka in lagu kelifayo taasina sax maa qofku wuxuu markaa mulsam ku yahay wixii soo gaaray liundirakum bihi waman balaqu khitaabu takliifku wuxuu u sugnaanayaa bixasab qofka waxa soo gaadhay aimada qaarkood axaadiista qaar ma gaadhin qaarkood waxay moodeen axaadiistaasi inay daciif tahay fi nafsi amri aan daciif ahayn ya konton mas'ale in ka badan baa imaamu shaafici uu ku xidhay hubuutka xadiidka ou yihi in habata hada alxadiisu qultu bihi akar min hamsiina mas'ala konton mas'ale in ka badan in habata hada alxadiisu qultu bihi axaadiista sidaasay aan sixadoodu u caddaan qaar baa saxiixeynka ku sugan bukhari iyo muslim isku waafaqeen laakiin imaamu shaafici masaaisha uu ku xidhay waxaa ka mida xadiiskii tawada'u min luxumi libil walaa tawada'u min luxumi alghanam bukhariiyo muslim baa isku waafaqay ana tawada'u min luxumi libil qaala nacam ana tawada'u min luxumi alghanam qaala in shi'ta labadu waa saxiixaynka wuxuu yidhi in habata hada alxadiisu qultu bihi shaafici baa odhanaya waa imaam min a'immati alkibaar ya marka subuutku inaan u caddaan daraaddeed koob iyo konton mas'alo ba mucaasiriinta qaarkood ka allifeen oo shaafici mid walba ku xidhay subuudka xadiiska uu yidhi in sabata hada alxadiis qultu bihi in badanoo ka mida axaadiistana ah waxaa la ogsoon yahay hadda inay sixaax tahay qaarkoodna saxiixaynka ku yaalliin ama midkood ku yaalliin misaalna waa ka bixina saas aawadee imaamulbayhaqi waxau ihi qad saxa bilaa rayb laba saxaabi baanu ka asaxay ibnu akhram xaafidka la odhan jiray wuxuu yidhi haddaan noolaan lahaa waxaan ka dhawaaqi lahaa calaa ru'uusi alashhaad markaasaan odhan lahaa shaafici oo xadiiskaasi u sugnaaday qul bihi baan ku odhan lahaa marka ruuxu inuu yidhaahdo ama aqwaasha culammada aan wada tuurno oo nusuusta aan ka niqaashno ama waxa weeye caalim kastaba ra'yigiisa markaysa markaa waa in la qaataa midna aan la naqdin wa jahli baaliq culammada hadalkoodu waa bayna ataqdiis waalihdaar laba qolaa ku fitnooba qole way qadisaan ilaa nusuusta ka horgeeyaan ida qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqowla maa qaalat xadaami hebel baa yidhi saas aawadeed madaxa ii saaran wax kastaad istusto daliilana aqbali maayo hebel baan iskaga dhegananay waa taqliid acmaa waa mukhaalif linusuus imaam shaafici muxuu yidhi ajmaca almuslimuuna cala ana man istabaanat lahu sunnat can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam lam yaxila lahu an yadacaha liqowli axad asaartii saxaabadii maxay sheegayaan markii hadalka abubakar iyo cumar laga horgeeyey nusuusta naska laga horgeeyey ibnu cabbaas muxuu yidhi wuxu uhi wrahum sayahlikuun aquulu qaala rasul lahi sala allahu alay wasalam yaquuluuna naha abu bakrin wacumar waxaa kaloo bilmacnaa lagu soo naqliyaa yuushiku an tunzla calaykum xijaaratu min alsamaa aquulu qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wayaquuluuna qaala abu bakrin wacumar maxaa saa loo leeyahay dee naskaa la deliishanaya falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim imaam axmed wuxuu u daliishaday aayadda fitnadu waa shirkigu yidhi lacalahu ida radda bacda qowlihi an yaqaca fii qalbihi shayun min azayqi fayahlik falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna ina alfitnata shirku buu yidhi fitnadu waa shirkiga lacalahu ida radda bacda qowlihi an yaqaca fii qalbihi shayun min azayqi fayahlik waxaa laga yaabaa qalbigiisa shay markaa zayqi inuu ku dhaco hadduu xadiiska nebiga wax ka mida radiyo diido oo deedna u halaagsamo marka naska qowl caalim ayan kaan lagama horgeyn karo qowlulcaalimi laysa xujatan cala annas bal innasu xujatun cala aljamiic naska xujo dhammaan ku ah naska ayaa xujo dhammaan ku ah laakiin qowlu caalim ama daa'ifa min ahli cilmi aan ijmaac ahayn yacni mid markaa nas laga horgeyn karo maaha naska iyo ijmaacuna isma khilaafi karaan oo nas muxkam ah ijmaac khilaafsan oo ka hor imanaya munaaqid tamaaman ma jiri karo naska haddaan mansuukh ahayne muxkam yah ya yacni waxa weye ijmaacu ma caaridaayo ma iswaafaqayaan laakiin waa dhici karta dadka qaarkood siday isu waafaqayaan inay fahmi waayaan ama ijmac waana sugnayn haakada allah muxuu yidhi ittakhaduu axbaarahum warhubaanahum arbaaba min duuni illahi walmasiixa bna maryam waxay rabbi uga yeesheen waxay rabbi uga yeesheen wixii allah xalaaleeyey bay ka xaaraantinimeeyeen ama wax allah ka xaaraantinimeeyey u xalaaleeyeen dabeedna waa ku raaceen ictiqaad taxliil wataxriim almukhaalif linnas saasaa loogu magacaabay inay arbaab ka dhigteen lagu iطlaaqay dee haddii la yidhaahdo caalimba lama naqdin karo ee culammada waa in la wada aqbalaa hadalkooda nas iyo daliilna laguma radin karo waxay noqonaysaa dee culamada qadarkooda in la dhaafiyey hadalka culammadu waxa weeye khata iyo sawaab buu dhex yaallaa niqaash buu yaallaa ka dood caalimkan hadalkiisu waa sawaab waa muwaafiq lilnas laakiin macsuum ma aho waa khata haddii lagu yidhaahdo xanaaqin ha odhan markiisa marka waxa ijtihaadi inuu yahay kalma waxaan kugu yidhi waxa waa waa macsuum ka dood markaysaga kanaa khata'a kanaa sawaaba ah. ya laakiin yacni taqliidkan caalim kasta qallita fii ayi mas'alatin saa'iq buu ii yahay cala aliطlaaq laa yaquulu bihi caalim ruux cilmile maba odhanayaba way nusuusta ka hor imanaysaa maxaa ittakhaduu axbaarahum warubaanahum arbaaba min duuni illahi loo yidhi ilaa axbaar bay ahaayeene axbaarta see rabbiya looga dhigtay markaa ya see rabbiya looga dhigtay zalla say ku soo baxaysaa markuu leeyahy cumar bn khadaab radia allahu canhu ardaa atacrifu maa yahdimu lislaam ziyaad ibnu xudayr markuu ku leeyahy taabiciga la yidhaahdo waxa islaamnimada dumiye ma garanaysaa waxa islaamnimada dumiye dabeedna markaasuu u sheegaya cumar yahdimu lislaama zallat alcaalim wa jidaalu munaafiqin bilkitaab caalimka zalladiisa ka mida ah, simbirixadiisa cumar haabit bay ka suganta marka zallatulcaalim waxay ka mid tahay mima yahdimu lislaam marka taqdiis yani in lagu sameeyo ma aha ihdaarna in lagu sameeyo maaha ihdaarku waa maxay culamada hadalkooda lamaba ictibaarinayo yacni danna lagama gelayo quba waxaa la doonaya bayna daa wadaak aqwaasha in la qubo oo la daadiyo ma aha in la qadiso oo xadkoodii la dhaafiyo oo yacni markaa la yidhaahdo wax walba waa la iskaga qallidan karaa walow bikhilaafi nusuus taasna ma laakiin maxaa la rabaa aqwaasha culamada waa la diraasaynayaa waa la qaadanayaa waxaa loo kaalmaysanaya lifahmi alkitaabi wasunna laakiin markay caddaato in naska uu khilaafsan yahay waa laga tegaya marka la ogaado daliilka inuu khilaafsan yahay waa laga tegaya haddii kale waxa weeye waa la kaalmaysanaya masalada caynkaasa waxaa si fiican u dhigay alcalaamatu ibnu lqayim kitaabkiisa alruux waxa uu sheegayaa aqwaasha culammadu inay taallo bayna altaqdiisi waalihdaar laba dad baana ku lumay qaar qadisay oo xadkoodii dhaafiyey kaannahu ayla dhaqmayaan inuu macsuum yahay oo kale caalimku xadkiisii bay dhaafiyeenoo sare uga qaadeen qolana waa tuureenoo waa daadiyeen waa ihdaarka saxdu waxay tahay labada dhexdooda aqwaasha culammada hadday fiqi tahay iyo hadday marka masaa'il kale ka warramayaan haddii shuruxulaxaadiis yacni markaa kutubu tafaasiir wakhayriha min alkutub waa laga faa'iidaysanaya waxaa loo kaalmaysanayaa fahamka kitaabka iyo sunnada la fahmaayo waxay ka dhigantay buu odhanaya cala alaclaamatu ibnuqayim qiblada yacni kacbada geestii kaa xigto markaanad arkayn waxaad kaalmaysanaysaa amaaraadka waxaa jira qudbi iyo jadyi baa jira xidigoo kacbada dul taagan baa jira kuwaasaa lagu hanuunaya wa wa binnajmi hum yahtaduun qibladii baa lagu aqoonsanaya xidigii waa kaa yacni dabeed marka xaggaasay kaa xigtaa marka isticaanada loo kaalmaysanayo in qiblada la garto aqwaasha culammadana waxaa loo kaalmaysanayaa fahamka kitaabka iyo sunnada laakiin markay qibladu kuu muuqantahay inaad dib u noqoto miyaad u baahan tahay oo aad tidhahdo xidigii mee xidigga maxaad uga baahan tahay qibladii baad aragtaa kacbadii baad aragtaa misaalkaasu ku misaalinaya ya marka ruuxana hadduu naska u caddaado daliilku u caddaado caalimka hadalkiisii waxba markaa uma baahna liannahu qad tabayana lahu daliil laakiin intaan u caddaan yastaciin biaqwaali ahli ilcilmi ila fahmi alkitaabi wasunna laakiin ma aha aqwaasha culammada in markaa waxa weye la odhanaayo wax walba waa la yskaga qallidanaya waan la yskaga raacaya marka ashin ishkaal aye soo ku jiro yani maxaan ku kala saaraynaa misilada nusuustii laiskama fahmaayo culimada hadaladood lagu fahmayaa culimadana sidaanay isku khilaafeen su-aasha ku saabsan saan ku kala garanayaa qowlkan inuu zallo yahay iyo inaanu ahayn taasi waxa weeye waa arrin la fahmi karo laakiin jawaabtii hore laa maxalla laha min alciraaq sida lagu kala garanayaa waxay ku saabsan tahay dadka qadarkooday ku saabsan tahay qofka hadduu caami yahay oo aan waxba garanayn oo daliilka haddii loo sheego aanu fahmayn oo haddii loo caddeeyo aanay u caddaanayn oo waxaa sheegtay inuu daliil yahay inaanu daliil ahayn iyo in dalaaladaas ay ku tusinayo inaanu ku tusinayn aanu kala garanayn isagu kama fahmaayo sharaxa markaysa markaa caalimku sharxo ama caalim kale sharxo ama shakhsi kale sharxo midna kuma garanaayo kanaa sawaab iyo kana saxa qofka caynkaasi in isagu wax niqaasho xaq ma leh waayo dee jahligiisu waa jahli aanu xataa waxa loo sharxo fahmi karayn karin miyuu daliil yahay kan miyuu dalaaladan ku tusinayaa yacni kullu daalika aanu aanu garnay hadduu sidaa yahay waxa loo sheegaayo ma fahmi karo inuu wax niqaashana xaqu ma leh hadduu wax niqaasho dembi ku jiraa waayo qofka wax niqaashayaa waa inuu kala garan karaa waxa xaqa iyo waxaan xaqa ahayn ee hadduu yahay caami aan waxba kala garanaynin laa yaxiqu lahu an yunaaqish waajibuhu su'aal hadduu wax niqaasho wuxuu ku dhacayaa xukmun bihayri maa anzala allah waayo shareecadii buu indhaha ka ridaya ya baail buu u doodayaa isagaan garanay inuu baatil yahay laysa waajibuhu niqaash waajibuhu yani asu'aal fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun ahlu dikriga weydiiya haddaydaan garanayn marka cidduu ugu kalsoonida badan yahay diin ahaan iyo cilmi ahaan ayuu su'aalayaa wax kale intay u caddaanayaan kaasuu qallidanaya laakiin kii inuu doodo xaq male inuu qallito xaq waa u yeelanaya wax kaloo khilaafsan haddaan u cadaan laakiin inuu u doodo xaqu ma leh waayo ma garan karo waxani ma xaq baa mise xaq maaha shaanuhu taqliid waalmuqallidu laa yunaaqish muqallidku waxba ma niqaasho ya waajibuhu ima sukuut wa ima su'aal hadduu markaa u doodo shay aanu kala garanayn ma xaq baa mise xaq ma aha wuxuu ku dhici karaa inuu waxa weeye markaa radiyo shay xaqa isagaan garanaya in waxaan xaq yahay ama shay baatila inuu u doodo isagaan garanaya waxaan in baatil u yahay waayo qowlun cala allahi bilaa cilmi muu ku dhacaya wala taqfu maa laysa laka bihi cilm ayuu allah yidhi ha waxaan cilmi kugu sugnayn qul inamaa xarama rabbii alfawaaxisha maa dahara minha wma batna walisma walbaqya bigayr alxaqi wa an tushrikuu billahi maa lam yunazil bihi sulطaana wa an taquluu cala allahi ma laa taclamuun marka qowlun cala waa muxaram qaci ah binasi qur'aan marka xaaraam ku dhacay muxuu ka yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam hallaa sa'aluu ida lam yaclamuu inama shifaau lciyi su'aalu may weydiiyaan haddayna cilmi u lahayn hallaa sa'aluu ida lam yaclamuu inama shifaau lciyi su'aalu jahliga dawadiisu waa su'aal su'aal wey qataluuhu qatalahum allah hallaa sa'aluu ida lam yaclamuu inama shifaau lciyi su'aalu saasuu xadiisku tilmaamaya xadiiskan laba dariiq buu leeyay waa isku weynayaa siday markaa yani bacdu ahli cilmi ay markaa tilmaamayan kaas shanigiisu waa gaar ruuxa laakiin marka masalada loo caddeeyo ama culammadu sharxaan fahmaya waxaanaa daliila waxaanaan daliil ahay dalaaladaa waa ku tusinaya kuma tusinaayo yacni markaysa markaa fahmaya wuu dhegaysanayaa culammada markaa sharaxooda masaa'isha isku khilaafeen dabeedna wuxuu samaynaya tabic yacni qowlka u dhow nusuusta iyo adilada waayo allah wuxuu yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir haddaa shay isku khilaaftaan allah iyo rasuulkiisa u celiya yacni kitaabka ilaah iyo sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam u celiya wama ikhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah marka qowlka alashbah bilkitaab wasunna ayuu markaa qaadanaya biinsaaf intuu ku dhegaysto ku eego yacni markaa say nusuusta u deliishadeen siday markaa uga istinbaadeen ayaa dabeedna qowlka aqrab ee lilkitaab wasunna abuu qaadanaya haakada alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira mowduuca inoogu dambeeyey wuxuu ku saabsanaa annaaqid athaalith inaynu sharxaynay waxaynu ka hadalnay maxalka qaacidadu ku saabsan tahay oo gaalada asliyiinta ah yaani islaamba u abtirsan ama yuhuud ha noqdaan ama kiristaan ha noqdaan ama gaalo kaleoo ama mushrikiina ama mulxidiina ha noqdaan yacni marka kufaarta asliyiinta waa ku saabsan tahay qaacidadan ama daabitkan waxay kaloo ku saabsan tahay kuwa ridoobay ee islaamnimada ka noqday ee iyagana markaa laysku waafaqsan yahay inay gaaloobeen oo ridoobeen noocaasina waa soo gelayaan oo inay gaalnimadooda la caqiideeyo inay gaalo yihiin gaalo lagu magacaabo aan laga shakinin waa arrin marka waxa waajiba weeye oo ictiqaadkii ka mid ah waajibka ahaa shakiga laga shakiyaana ay noqonayso gaalnimadoo laga shakiyaana ay noqonayso gaalnimo ay noqonayso bay waxay ka hor imanaysaa wa yu'minu bii wa bima ji'tu bihi bay ka hor imanaysaa ma soo gelayaan wixii gaalnimadooda laysku khilaafay ka taariki asalaati takaasulan mithaal ahaan sida kii salaadda ka tegey oo salaadda caqiidaysnaa waajibnimadeeda aqbalsanaana waajibnimadeeda laakiin takaasulan uga tegey wahsad iyo caajis iyo waxaan cudurdaar u noqonayn uga tegey kaasay culammadu isku khilaafeen gaal ma noqonaya mise ma noqonaayo ma soo gelaayo wakada kii kufrigiisa shubha ay ku sugan tahay ka takfiir iljaahil aladii yadcuu maca allaahi hayrahu walam taqum calayhi alxujja sida kii in la gaalaysiiyo allah cid kale la baryaayey oo amwaadda dhimatay ama daduu awliye ka aaminsan yahay gargaar weydiisanaayey ama baryaayey ama magan galaayey jaahilna ahaa xujaduna aynay ku qumin isagana ma soo gelayo qaacidadanoo lama odhanaayo qofka ka shakiya kaa gaalnimadiisa gaal buu noqonayaa la odhan maayo ahlucilmiguna dee waa tilmaameen oo waa sheegeen labada qadiyaba waa sheegeen marka maxalka qaacidadana waa sheegno waa ka warramay waxaa inoogu dambeeyey waynu tilmaannay mas'ale ku saabsan alfarqu bayna alitlaaqi waatacyiin farqiga dhexeeya itlaaqa iyo tacyiinka u dhexeeya waxaa jirta waqtiyada qaarkood shay gaalnimo ah inay cidi ku dhawaaqaan ama ku hadlaan ama ficil gaalnimo ay sameeyaan haddana maca daalik aan gaalnimadii lagu xukumayn oo lagu sifaynayn inuu kaafir yahay oo waxaa arrinkaasi uga dhacay ama ikraah lagu dirqiyey kelmadda kufriga oo shuruuddiisi dhammaystiran tahay qalbigiisuna iimaankii aanu iska beddelin ama wuxuu uga dhacay jahli loogu cudri karo maaha jahli kasta in loo cuduraayo jahligu marna cudri waa noqdaa marna ma noqdo jahli loogu cudri karo aan wax khilaafsani qofka aanu gaadhin inuu arrinkaas jahliga noocaasi ku sugnaa taasna waa dhici kartaa in loo gaalaysiin waayo balaaq khilaafsanna aanu gaadhinba ama xujadu ayna ku qumin ama ta'awul ba arrinku uga dhici karaa oo markaa wax awishay oo ta'wiil arrinkaasi uga dhacay ta'awul bal aqwaasha culammada ay ka tilmaamayaan masalada noocaasa markay ka hadlayaan wax ka mida aan tilmaanno shaykhulislaam ibnu taymiya waxa uu yidhi faqad yakunu alficlu aw ilmaqaalatu kufran wa yuطlaqu alqowlu bitakfiiri man qaala tilka almaqaalati aw facala dalika alficl wa yuqaalu man qaala kada fahuwa kaafirun aw man facala kada fahuwa kaafirun lakina ashaksa almucayan aladi qaala dalika alqowla aw facala dalika alficla laa yuxkamu bikufrihi xata taquuma calayhi alxujatu alatii yakfuru taarikuha wa hada alamru mutaridun fi nusuusi alwaciidi cinda ahli sunnati waljamaca falaa yushhadu cala mucayanin min ahli lqiblati biannahu min ahli innaar lijawaazi an laa yalxaqahu lwaciidu lifawaati shartin aw lihubuuti maanic wuxuu ku sugan yahay fii bacdi kutubih kama fii majmuuci alfataawa mujalladka saddexiyo labaatanaad saddex boqol afartan iyo shan saddex boqol afartan iyo shan mujalladka saddexiyo labaatanaad hadalku waa waadix waxa uu sheekhu tilmaamay raximahullah inay dhici karto odhaahda ama ficilku inay gaalnimo noqoto oo ficilku mukafir yahay ama odhaahdu ay mukafiro tahay mid waxgaalaysiinayso gaalnimo ah markaasaa waxaa la itlaaqayaa cidda maqaaladaa tidhaahda ama odhaahdaa tidhaahda ama ficilkaa samaysaa inuu gaal yahay waa la itlaaqayaa wayuطlaqu alqowlu bitakfiiri man qaala tilka almaqaalata aw facala dalika alficla wa yuqaalu man qaala kada fahuwa kaafir aw man facala kada fahuwa kaafir cibaarada caynkaasi marka la yidhaahdo waa ilaaq weyi ilaaq iyo tacyiin baa kala jira tacyiin maaha ilaaq baa la yidhahdaa tan waayo shakhsi mucayana laguma duldejin ee waxaa la tilmaamay kii caynkaa sameeyaa inuu gaal yahay kii caynkaa yidhaahdaa inuu gaal yahay waa ilaaq ha u qaadanin tacyiin inay tahay waayo cid mucayana hadda laguma dul dejin oo yani marka istifaau shuruud wa intifaa'i loo eegayo marka mucayan arrinkii ay ka dhacdo waxaa la eegayaa shuruuddii ma dhammaystiran tahay mawaanicdu ma wada maqan tahay laakiin marka cidda sidaas samaysaa sidaa weeye la yidhaahdaa waa min baabi alitlaaq la min baabi atacyiin masaladaasi waa ka gedmataa dadka qaarkood markaasay yidhahdaan man qaala buu yidhi iyo man facal buu yidhi waa cibaara caama waa cibaara caama markaysa marka waxaa laga tilmaamayaa marka la sheegaayo marka shay kasta la sheegaayo miyaa la raacinayaa haddaanu sidaa ahayn oo sidaa ahayn oo sidaa ahayn oo sidaa ahayn miyaa waxba la raaciyey ka sidan yidhi soo ma noqon karo mukrah soo ma noqon karo muta'awil ma noqon karo jaahil jahliga loogu cudur daarayo soo ma noqon karo sabi sooma noqon karo majnuun soo ma noqon karo mid sabqu lisaan ka dhacay imka ninkii yidhi allahuma anta cabdii wa ana rabbuk dee qaala hada eh, maqaalat alkufriya cibaarada kufriga waa ku hadlay lakiin hal kafar ma kafar ma gaaloobin muxuu gaaloobi waaye dee deliilkaa ka reebay man kafara billaahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha wa qalbuhu muطma'inun biliimaan ilaa waa maxay ilaa waa maxay waa daatu istinaa waa daatu istinaa waxay ka saaraysaa waxa ka dambeeya waxay ka saaraysaa ka bixinaysaa waxa ka horeeya lafdigiisana waa ka saaraysaa xukunkiisana xukunkay ka saaraysaa ku kastoo gaaloobay iimaankiisa dabadii haddii aanu ahayn mid la ikraahay isagoo kufrigii ku dhawaaqay ayaa haddana laga reebo aanu kaafir ahayn xukunkii kaafirka u sugnaanayey ee waciidka iyo cadaabka ahaa iyo qadabkuna aanu ku rumoobayn marka man qaala kada fahuwa kaafirun aw man facala kada fahuwa kaafirun kadib muxuu ka daba keenay sheikhu wixii nusuustu itlaaqday kufrigooda waa la itlaaqaya laakina alshaksa almucayana aladii qaala dalika alqowla isla markiiba hadalkan raaciyey laakina waa maxay waa daatu istidraak waayo dadka qaarkood baa u fahmi kara mayo mid kastoo yidhaahdaa waa gaal iska odhan karaa wax tafsiila male wax la kala saaraya ma jiro wax loo eegayaa ma jiro mid jaahilaa ah sidaa odhan karaa marka siduu sheikhu u bayaamiyey buu hadalka dambe uga daba keenay lakina ashaksa almucayana aladii qaala dalika alqawla aw facala dalika alficla laa yuxkamu bikufrihi adamaanata wasfiga kufri in lagu xukumaayo ayuu diidayaa ilaa xujadu ku qunto waa kalaam waadix lakina ashaksa almucayana aladii qaala dalika alqawla daalika alqowl waa maxay waa qowlkii kufriga ahaa ee uu soo sheegay ila wuxuu markii hore yidhi faqad yakuunu alficlu aw ilmaqaalatu kufran marka ishaaradu waa qowlkii kufriga ahaa weeye ishaaradu waa ficilkii kufriga ahaa weeye lakina ashakhsa almucayana aladii qaala dalika alqowla aw facala dalika alficla laa yuxkamu bikufrihi hadda ma aha cadaabka aakhiro keliyuu ka baajiyey wasfiga wuu ogol yahay ma aha laa yuxkamu bikufrihi xataa taquuma calayhi alxujatu alatii yakfuru taarikuha lagu xukumi maayo gaalnimadiisa inuu gaal yahay la xukumi maayo ilaa xujadii ay ku qunto uu gaaloobayey qofka ka tagaa gaaloobayey qofka shaygaa ka tagaa ya yacni u gaaloobaa xujjadaa ka tegey wa hadda maqaala mucayana markan kama warramayn maqaalo kufri ah ama ficil kufri ah wa hada alamru mutaridun fi nusuusi alwaciidi cinda ahli sunnati waljamaca maa ra'yi shakhsi waa xikaaya in ahlu sunnuhu sidaa qabaan nusuusta waciidka sidaa ka odhanayaan waa arrin mutarid oo qiyaasoobayaan iskhilkhilaafaynba fii nusuusi alwaciidi cinda ahli sunnati waljamaca falaa yushhadu cala mucayanin min ahli qiblati biannahu min ahli innaar wixii ka sii dhalinayo halkanna sii sheegay waayo macno ka waasacsanoo nusuusulwaciid ah ayuu hadda tegey oo xukunku kuma gaarha kufri oo keliya nusuusta waciidka waxaa soo gelaaya nusuusta tilmaamaysaa cidda siaa samaysaa waa gaal waxaa soo gelaysa nusuusta fisqiga sheegaysa waxaa soo gelaysa nusuusta sheegaysa cadaabku waarka ama naarta lagu waaraayo ama cidda saa samaysaa naar bay gelaysaa iyo wax la a marka fisqigii iyo kufrigiiba nusuusulwaciidkay ka mid yihiin waman yaqtul mu'mina mutacamida fajaza'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu aacadda lahu cadaaban cadiima waa min nusuus ilwaciid haddamaarta marka ruux mucayana oo ahluqiblaha ka mida laguma markhaati kacayo inuu ahlu naar yahay allahuma ilaa in nasku markhaati kacay mooyaane waayo waxaa suuroobi karta waciidkan inaanu haleelin walow haba la yimaado wax qofka lagu cadaabayay masalan allah waxa uu yidhi ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inama yaakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciira kuwa xoolaha agoonta cunaya caloosha waxay ka buuxinayaanoo ku cabbaynayaan naar bay calooshooda ku gurayaan ma'aalka waxay noqon doonaan qaar markaa naar caloosha ku guray siday xoolaha agoonta u cuneen bay naarta u cuni doonaan calooshoodana uga buuxin doonaan naarta saciirana waa gelayaan hada ilaaq mise waa tacyiin ayuhuma waa ilaaq cid mucayana lagama warramay waa itlaaq waa cid kastoo saa samaysa masalan waxaad taqaannaa fulaan oo dadka ka mida ah, geeddi oo dadka ka mida ah, ayaa waxaad taqaannaa xoolo agooneed buu cunaa agoon yar oo markiisa markaa waxaan yacni siqaar ah ayuu xoolahoodii cuno siduu doona ugu tagrifalay ma odhanaysaa calooshiisa naar buu ku gurayaa aakhirana naartu gelaya ma odhan kartaa waseta aayaddu sheegtay inuu markaa cidda xoolaha agooneed cuntaa inay naar gelayso naarna cunayso ina aladiina yaakuluuna amwaala yataama dulman inama yaakuluuna fii butuunihim naaran wa sayaslawna saciira mar hadduu xoolihii agooneed cunay kuna dhintay sidaasoo aanuu ka toobad keenin ma odhan karaysaa naar buu gelayaa hebel waayo waa itlaaq mucayankii marka miyaanu soo gelayn ila nasku waa caam oo ina aladiina yaakuluuna alladiina waxay ka mid tahay min adawaati alcumuum siyaquhu kulun aw iljamiicu waqad tala ladillati alfuruucu adawaadka cumuumka marka laga hadlayo kulli baa ka mida jamiic baa ka mida alladii baa ka mida allatii baa ka mida furuucdaa ka mida alladiina iyo allaatii baa ka haddamaarta caam miyaynay ahaynoo ku kastoo xoolo agooneed cunaa miyaan waciidkaasi markaa aanu cammimayn haye ya waciidku waa caam laakiin ruuxa mucayankaa waxaa dhici kartaa inuu waciidka ka baaqdo muxuu kaga baaqan karaa yani waxaa jira waxa la yidhaha almumaxisaat alcashara ama ixdaa cashar waxyaalaha dembiyada daadiya ee tobanka ama koob iyo tobankaa towbaddaa ka mida istikfaarkaa ka mida hadda laakiin mowdican waxaynu qadarnay inaanu kaba toobadkeeninba waayahay ashyaa kalaa soo hadhaysa waxaa jiri karta in e, masaa'ib mukafira lagu sallidayoo adduunyada nooc cadaaba loogu soo dedejiyey oo dembigii laga waa masaa'ib mukafira waa nooc waayo masaa'ibta iyo dhibaatooyinku waa mukafiraat lidunuub dembiyaday daadiyaan waxaa ka mida waxaa jiri kara inuu leeyahay xasanaad fara badan oo xasanaadkaasi ay yihiin qaar ka qaalib noqday sayi'aadkiisa ka miisaan waxaa jiri kara shafaaco uu helo oo loo shafeeco qaado shafaaco inuu helo shafaacatii liahli lkabaa'iri min ummatii oo shafaacada cadaabka kaga baaqdo waxaa jiri kara ciddii dembiga laga galay inay cafido ay saamaxdo oo deed markaa waxa weeye xaqii ilaahay uun ku hadho markay weynaadeen inay saamaxaan oo ka cafiyaan baa suuroobi karta dabeedna xaqullaahi iyo xaqulmakhluuqi labaduba waa ku jireen xaqi ilaahay ku har taana waxa weeye xasanaadkiisaa dhici karta inay fara bataan xasanaadkiisu inay aad u badan yihiin baa laga yaabaa oo qayb xasanaadkiisa ka mida ciddaa loo jaro oo la siiyo waxaa dhici karta allah inuu cafiyo waxaa dhici karta ahwaasha maalinta qiyaame in lagaga khafiifiyo cadaabu lqabriga intaan cadaabka aakhiri la gaadhay in lagaga jaro ayaa markaa suurtoobi karta raxmatu arxam araaximiin iyo cafwu waa sheegnay calaa kulli xaal ashyaa badan baa dhici karta oo qofkii wax ka baajin karaa xasanaadka waaweyni waa dhacdaa dembiyadii de inay markaa waxa daadiyaan wax ka mida in alxasanaatu yudhibna sayi'aat inkastoo jumhuurku ay qabaan saqaa'irtunbay daadiyaan haddana bacdu ahli cilmi waxay leeyihiin sayi'aadka laftooda waa daadin karaan ama waa khafiifin karaan marka ruuxan mucayanka ah dee mashii'ada ilaahay buu hoos yaallaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa mashii'ada ilahay buu hoos yaallaa in shaaa cadabahu wain shaa cafaa canh hadduu doono ilahay waa ku cadaabaya hadduu doono waa ka cafinaya marka nusuusta waciidka iyadoo nasku itlaaqan yahay ayaa haddana dhici karta inaanu ciddii ku rumoobin ama shardi la waayo ama maanic sugnaado maanicu diida ama wax la mida ah. ibnulhammaam alxanafi oo culammadii qarnigii sagaalaad ka midi waxa uu yidhi iclam ana alxukma bikufri man dakarna min ahli alahwaa'i maxmaluhu ana dalika almuctaqada fii nafsihi kufrun faalqaa'ilu bihi qaa'ilun bima huwa kufrun wain lam yakfur yani wuxuu sheegayaa maqaalad kufri ah inay dhici karto qofku inuu markaa yidhaahdo haddana isagu aanu gaaloobin waa xukunkii wasfiga ahaa buu ka hadlayaa ee lagu sifaynayo fatxulqadiirka kitaabka fiqiga cala madhab alxanafiya u qoran mujalladka koowaad saddex boqol konton iyo kow shaykhulislaam ibnu taymiya waxauu yidhi naclamu bidaruurati annahu lam yashrac liummatihi an yadcuwa axada min alamwaati la alanbiyaa'i wala alsaalixiina wala hayrihim laa bilafdi alistigaasati wala bihayriha wala bilafdi alisticaadati wala bihayriha kama anahu lam yashrac liummatihi sujuuda limaytin wala ila maytin wanaxwi dalik bal naclamu anahu nahaa can kuli hadihi alumuur wa ana dalika min alshirki aladii xaramahu allah warasuluh lakin ligalabati aljahli wa qilat alcilmi biaahaari arisalati fii kaiirin min almuta'ahiriina lam yumkin takfiiruhum bidalika xataa yatabayana lahum maa ja'a bihi alrasuulu mima yukhaalifu wuxuu ku odhanayaa kitaabkiisa alraddu cala albakri alistiqaasa fi raddi cala albakri safxada afar boqol iyo koob iyo toban waana hadal waadixa wuxuu radinayey nin yidhi waxa weeye nebiga waa la gargaar weydiisan karaa waa la baryi karaa oo marka waxa bakri la odhan jiray waa isku wakhti ahaayeen oo arrinkaa risaalo ka qoray ayuu risaalada ugu jawaabayey oo ku radinaya markaasaa sheikhu waxau yidhi daruuro waxaan ku ogsoonnahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanu ummaddiisa u sharciyeyn qof dadka dhintay ka mida inuu markaa waxaa yani cidi barido ha ahaato cidda dhimatay ama nebiya ha ahaadaan ama saalixiin ha noqdaan ama khayrkood ha noqdaane erayga istiqaaso ama khayrkeed inay ku baryaan ama isticaado ama khayrkeed inay ku baryaan marnaba inaanu markaa nebigu ummaddiisa u sharciyeyn daruuraan ku ogsoonnahay cilmi daruuri ah hadday bilafdi isticaada tahay iyo hadday bilafdi istiqaasa tahay iyo hadday khayrkeed tahay sidaanu ummaddiisa ugu sharciyeyn in qof mayda loo sujuudo ama xaggiisa loo sujuudo qiblo laga dhigto ama isagaba loo sujuudo saanu taa ugu sharciyeen baanu tan ugu sharciyeen oo waxaanu ogsoonnahay umuuraha dhammaantood inuu markaa reebaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam macaad inuu nebiga u sujuudo waa kii ku inkiray nebigu calayhi salaatu wasalaam macaadna nooc ta'awula ayaa arrinkaa kaga dhacay wa anna dalika min ashirki aladii xaramahu allahu wa rasuuluh waxaanu ka mid tahay amwaadda bariista la baryayo ama gargaar weydiisadka la gargaar weydiisanaayo ama magangalka la magangelaayo amwaad dhimatay shirkiga allah xarimo ee xaaraantinimeeyey allah iyo rasuulkiisu ayay ashyaadaasi ka mid tahay markaasuu haddaba wuxuu yidhi laakin lihalabati aljahli wa qilat alcilmi biaasaari risaalati fi kasiirin min almuta'akhiriin ha yeeshee haalib noqoshada jahligu haalib noqday iyo aqoon darradu iyo cilmi yaraanta aqoonta loo leeyahay ay yaraatay aasaartii risaalada nebiga sala allahu aleyh wasalam in badanoo muta'akhiriinta ka mida ah ay ku yaraatay aqoonta loo leeyahy lam yumkin takfiiruhum bidaalika ma suroobin in lagu gaalaysiiyo ashyaadaas madkuurkaa la soo sheegay ilaa goormaan la gaalaysiinayn xataa yatabayana lahum maa ja'a bihi alrasuulu mima yukhaalifuuh sala allahu aleyh wasalam ilaa ay u caddaanayso waxa rasuulku la yimi waxaanu la iman ay uga caddaanaysay kala garanayaan waa hadal waadixoo cad weeyi wuxuu kaloo yidhi wahada shirku ida qaamat cala alinsaan alxujatu fiihi walam yantahi wajaba qatluhu ka qatli amhaalihi min almushrikiin walam yudfan fii maqaabir almuslimiin walam yusalla calayh wa ama ida kaana jaahilan lam yablughu alcilm walam yacrif xaqiiqata ashirki aladii qaatala calayhi alnabiyu sala allahu aleyh wasalam almushrikiina fainahu laa yuxkamu bikufrih fainahu laa yuxkamu bikufrih walaa siyama waqad kasura hada ashirku fi lmuntasibiina ila alislaam waman ictaqada mila hada qurbatan wa taacatan fahuwa daalun biitifaaqi lmuslimiin wa huwa bacda qiyaami alxujati kaafirun waa hadal waadixa oo cad wey jaamicu almasaa'il libni taymiya dabcada caalam alfawaa'id almajmuucat ahaalisa ayuu ku sugan yahay hadalkaasi safxada boqol konton iyo kow waana hadal awdax min ashamsi sheikha markaa siduu ka qabo yacni inuu marka waxa weeye cudrigii jahliga loogu cudri karo qofka aan xujadii gaadhin oon loo caddaynin oo xujadii aynay ku qumin hadalkiisa madhabkiisa inuu sidaa yahay hadal ku caado oo waadix ku ah wey haddii laleeyahay waa khata waa laga doodi karaa nusuustii adilada iyo waxa weeye marka culammada yacni marka ijmaacooda yacni haddii la hayo ee sidan khilaafsan ha la keeno ayay noqonaysa waayahay wuxuu ka hadlayaana waa shirki weyn wuxuu tilmaamayaa qofku hadduu ka jaahil yahay shirkigii aanu cilmiga soo gaadhin oo xaqiiqada shirki aanu garanayn ee nebigu calayhi salaatu wasalaam mushrikiinta kula diriray fa innahu laa yuxkamu bikufrihi u fiirsaada wa ama ida kaana jaahilan lam yablughu alcilmu walam yacrif xaqiiqata ashirki aladii qaatala calayhi alnabiyu sala allahu alayh wasalam almushrikiina fainahu laa yuxkamu walaa siyama waqad kasura hada shirku fi lmuntasibiina ilaislaam haddamale marka wuxuu tilmaamay inaan gaalnimadii lagu xukumayn ilaa xujadu ay ku qunto wa huwa bacda qiyaami alxujati kaafirun laakiin dalaalka wuu ku xukumay waxaa jira mas'alo ahlucilmiga qaarkood ay tilmaamaan oo ku saabsan tajaz'u alcudri tajaz'u alcudri mas'ale la yidhahdaa jirta sababdu waa maxay qofkiibaa kufriga looga cudur daarayaa laakiin wixii ka sokeeyaa lagu sifaynaya yacnii dadka qaarkood baa ictiqaadaad kufriya ama ashyaa kufriya la imanaya fii bacdi alaxyaan waxa dhacdaa inta kufrigii looga cuduro oo markaa laga lagu sifayn waayo haddana wixii kufriga ka sokeeya in lagu sifaynayo inuu daalli yahay inuu lunsan yahay inuu daalim yahay yacni inuu faasiq yahay yacni haakada tii buu tilmaamayaa markaasuu leeya ictiqaadka shirkiga ah qofka caqiideeya oo bimacnaa u qaba waxaasi qurbe inay yihiin ducaau hayr illaahi baa ka mid a ah. fa innahu daallun biitifaaqi lmuslimiin waa daal wa bacda qiyaami alxujati kaafirun wa lcudri masalada ay culammada qaarkood markaa tilmaamaan yacni ibnu taymiyana waa markaysaa halkan iyo yani meelo kale waa laga fahmaya hadalkiisa ibnu qayimna waxa weye waaba sheega waa tasriixiya waa tasriixiya ibnu taymiya keligii ma aha culamo badan baa sheegay ashaykh almusanif oo hadda markaysagaa yacni nawaaqidan qoray laftiisu dadka qaarkoodoo cabdulqaadir caabudayay ma gaalaysiin markii cid markaa baraarujisa oo xujadii ku ogtaa aynay helin markayna helin oo waxauu yidhi waidaa kunna laa nukafiru man cabada asanama aladii cala cabdiilqaadiri wasanami aladii cala qabri axmed albadawiyi wa amhaalihima liajli jahlihim wa cadami man yunabihum fakayfa nukafiru man lam yushrik billahi ida lam yuhaajir ilayna aw lam yakfur wa yuqaatil yacni durar saniya qoraaya mujalladka koowaad boqol iyo afar aqwaal badan oo kale oo dee waafaqsan oo shiikhu leeyahay ayaa jira markaynu mawduuca ka hadlayno waxaa kala jira laba qadiyo oo dadka qaar isku qaldaan labadaa qadiyo waxay tahay cid kufrigiisu asli ahaa oo asal ahaanba gaal ahaayoo aan islaamnimo uba abtirsan kaasi waxa weeye xuja ha gaadho ama yaynay gaadhin gaalnimada waa ku xukuman gaalnimada isagu waa ku xukuman wasfiga kufrigu lagu sifaynayaa in markaa risaala soo gaadho kuma xidhnaa horraysiyo dambaysaba isagu waa gaal waa kaafir asli ah kaas waxa weeye isaga haddaan risaala soo gaadhin xagga waciidka aakhiro iyo cadaabka aakhiro ayaa balaaq la'aantu ka baajinayaa sida ugu fiicanna waxay tahay uh, aqwaasha culammada in la imtixaanayo axaadiista ku soo aroortay daraaddeed oo allah wuxuu yidhi wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajilhu xataa yasmaca kalaam allahi uma abliqhu ma'manah haddii cid mushrikiinta ka midii ay ku magangelyo weydiisato magangeli yacni si uu hadalka ilaahay u maqlo marka markii horeba intaanu xataa maqlin waxaa lagu xukumay inuu mushrik yahay waa kaafirkii asliga aha weyy ibnu cusaymiin isagoo sidaa sheegaya wuxuu yidhi aljahlu bilmukafiri cala nawcayn shayga lagu gaaloobo in laga jaahil noqdaa laba nooc bay ku kala sugan tahay an yakuuna min shaksin yadiinu bigayri alislaami aw laa yadiinu bishayin walam yakun yakhturu bibaalihi ana diina yukhaalifu maa huwa calayhi fahada tajri calayhi axkaamu aldaahiri fi dunya shaksi aan diinka islaamkaba ka diin yeelan u abtirsan ama diinba aan ka diin yeelan ama diin aan diinka islaamka ahayn buu marka horeba haystaa waa yahuudi ama waa nasraani ama waa buudi ama diinba ma rumaysno waa mulxid laa yu'min bishay waxba aan rumaysnayn kaasi waxa weeye axkaamta kufrigaa ku dareeraysa fi dunya aakhirana amarkiisu waa ila allah qowlka raajixina waa in la imtixaanayo imtixaankana waxa weeye wuxuu sheegayaa yacni marka culamada qaarkood oo markiisa markaa masalada tafsiiliyey oo aasaar soo arooriyey ibnu qayim buu sheegay calaa kulli xaal axaadiis badan baa ku soo aroortay mutacadida axaadiistana ibnu kasiir wuxuu ku soo arooriyaa aayadda wamaa kunna mucadibiina xataa nabcaa rasuula u raajic axaadiistaasina sixaax iyo xasanba inay leedahay waa sheegay wuxuu yidhi annawcu ahaani an yakuuna min shaksin yadiinu bilislaami walakinahu caasha cala hada almukafiri walam yakun yakhturu bibaalihi annahu mukhaalifun lilslaami walaa nabbahahu axadu cala dalika fahada tajri calayhi axkaamu alislaami daahiran ama fi alaakhirati fa amruhu ila allah yacnii labada baab way kale xukun duwan yihiin dadka qaarkood khaldiga ay sameeyaan waxay tahay labada baab inay isku mid ka dhigaan laakiin labada baab waa kala duwan yihiin midna asalka yani waxa weeyaan cudrigu ciqaabta aakhiruunbuu ka baajinaya haddaan balaaq soo gaadhin midna waxa weeye asalku waa inuu markaa alaslu baqaa'u maakaan calaa maakaan waa inay islaamnimadiisu u baaqi tahay oo haddii cudri uu helo yacni kufriga waa ka baajinaya kufriga waa ka baajinaya tafsiilka halkaas ma'aalka dambe culammadu yacni aqwaal kala duwan bay ka leedahay marka taas waxa weeye hadda markaa baabka aynu yacni markaa ta'siilanayna kuma saabsana laakiin axkaamtii adduunyada in midna axkaamtii kufrigu haddaan waxba soo gaadhin loo xukumaayo waa kii aan islaamnimada u abtirsana kaafirka asliga ahaa midna waxa weeye waa mid asalkiisu muslim uu ahaa laakiin shay gaalnimo aanu garanayn ayuu ku dhacaa oo ku sugan yahay oo caqiidaysan yahay oo sameeyaa kaasi waxa weeye axkaamtii islaamka ku dareeraysa marka labada baab way kala duwan yihiin hadalka wuxuu ku tafsiirinaya ku caddaynayaa sharxu kashfi shubahaadka yani markaa safxadda siddeed iyo soddon yacni shay kufriga ku dhici karaa isagaan garanayn markaasaan loogu cudurayn hadalka uu sheikhu sidaa yidhi ayuu tacliiqinaya una tilmaamaya sheikhu hadal kale inuu leeyahay itlaaq aan sidan u qabin uu tilmaamaya tafsiil siyaada abuu halkaa ku tilmaamaya waana caddaynaya u noqda ashaykhu alcallaama saalix alfawsaan waxauu yidhi shuruudu riddati awala an laa yakuuna macduuran biاljahli kaan yakuuna maa balagahu shayءun aw caasha fii bii'atin baciidatin can اlmuslimiin walam yasmac bishayin wala balagahu shay hada laa yuxkamu calayhi xata yubayana lahu wayushraxa lahu xata yubayana lahu wayushraxa lahu ana hada shirkun wa hada kufrun sharaxa nawaaqidka wuxuu ku odhanayaa shuruudda riddadu ugu horrayn waa inaanu ahayn ruuxu mid jahli loogu cudurdaaraayo sida inuu yahay midaan waxba soo gaadhin ama meel ka fog muslimiinta inuu ku noolaa aanu waxba maqal wax soo gaadhayna jirin hada laa yuxkamu calayhi xataa yubayana lahu wayushraxa lahu ana hada shirkun wa hada kufr kaa laguma xukumaayo gaalnimada ilaa loo caddeeyo oo loo sharxo loo bayaamiyo inuu arrinkaasi shirki yahay iyo inuu gaalnimo yahay ilaa loo caddeeyo laguma gaalnimo xukmina waxay waafaqsantahay isla hadalladii hore idin soo naqlinay qaar kalena inaan soo naqlin waa jiraan laakiin qadarkaas ayaynu ku kaaftoomaynaa aynu ku gaabsanay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub